alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wslama tasliima kasiira siyaq اlأdaa liلصaxaabiyi fi naqlihi اlkhabra can الrasuuli slى اllah عalيyh waslm alfaadu tartiibuha bixasabi اlquwati kalaati saxaabiga waxaa u sugnaaday raristiisa uu khabarka soo raraayo oo xadiidka soo raraayo gudaheeda can irasuuli sala allahu alayhi wasalam uu ka soo raraayo waxaa ugu sugnaatay alfaadun erayo tartiibuha siday u kala horeeyaan ee u tartiibsan yihiin bixasabi alquwati marka loo eegaayo xagga markaa xoogga loo eegaayo ay u kala xoog badan yihiin kalaati waa sida iman doonta awalan an yaquula samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam martabadda koowaad oo uguna xoogga badani waa inuu yidhaahdo saxaabigu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam aw xaddaanii ama nebigu waa ii waramay sala allahu aleyh wasalam aw shaafahanii ama afkiisu iiga sheegay yani shaafaha waa ficil bimacnaa min ashafa laga tilmaamayo bimacnaa qaala bishafatihi yani bishafatayhi yani wuxuu igu ku yidhi labadiisa dibnood ku yidhi baa macnuhu noqonaysa marka waasita la'aan buu igu sheegaa macnuhu dhacay aw shaafahanii ama afkiisuu igu sheegay aw ra'aytuhu yafcalu kada ama waxaan arkay isagoo samaynaya sidaas inuu yidhaahdo weyi wa naxwa daalika iyo cibaaraadka waxyaalo la mida inuu yidhaahdo fa hada lafdu yani eraygan yani noocan buu u jeedaa laa yataطaraqu ilayhi ixtimaalu اlwaasiطati asla ma gelaayo inay cidi u dhaxayso inuu aqbali karo asal ahaanba nebiga sala allahu alayh wasalam inaanu toos uga maqlin ee cidi uga warisay oo uga sheegtay ma aqbali karo mar hadduu yidhaahdo samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu kada ama uu yidhaahdo xadaanii ama shaafahanii ama ra'aytuhu yafcalu kada waxay sariix ku taha oo ku caddahay toos inuu nebiga uga qaatay sala allahu alayh wasalam oo uga arkay ama uga maqlay wa huwa xujatun bilaa khilaafin waana xuja noocaasi xaalay khilaaf ka maran tahay ayay xujo tahay haaniyan an yaquula qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalama kada martabada labaad ama marka labaad waa inuu yidhaahdo saxaabigu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama kada wuxuu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam sidaa iyo sidaasuu yidhi fahada muxtamilu lilwaasita kani wuxuu aqbali karaa waasito bimacnaa cidi inay u dhexaysay waa aqbali karaa waظaahiru fiihi litiصaal siduu laakiin ku muuqdaa ee soo degdegaysa ee haalibka ahi waa inuu xidhiidhsan yahay oo toos yahay wuxuu se aqbali karaa ixtimaal daciifa in waa sida jirto oo cidii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo isaga ay u dhexaysay waayo sariix kuma aha inuu toos nebiga sala allahu aleyh wasalam uga qaatay ama uga maqlay iyadoo cidii u dhexayso waa odhan karaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam sidaasuu yidhi maadaama ciddaasi cid cadliya uu ku kalsoon yahay ay tahay waasitadii inuu rido oo aanu sheegin dabeedna uu lafdiga ixtimaalku ku jiro uu isticmaalo waxaa la mida inuu yidhaahdo صaxaabigu ana rasuul lahi salى اllahu alيyه wasalam qaala kada ama yani marka uu yidhahdo can rasul lahi salى اllahu alيه wasalam anahu qaal iyaduna waa saas si la eg martabadaasay la nooc tahay ثaaliثa an yaquula amara rasuul lahi salى اllahu alيyه wasalam bikada aw naha can kada marka saddexaad waa in la yidhaahdaa ama martabada saddexaad waa in la yidhaahdaa wuxuu amray rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam saa iyo saas aw naha can kada ama wuxuu reebay waxa iyo waxaasuu reebay whada fiihi maca ixtimaali اlwaasiطaةi ixtimaalu an yakuna الصaxaabiyu qad danna maa laysa bamrin aw nahyin amra wanahya kan bimacnaa noocan waxaa ku sugan maca ixtimaali اlwaasiطati cidi inay u dhaxayso inuu aqbali karo oo aanu toos nebiga salى اllahu aleyh wasalam uga maqlin taalla jidhkeeda waxa markaa ahaatay ixtimaalu an yakuuna asaxaabiyu aqbalaad uu hadal ku aqbali karo inuu saxaabigu yahay qad danna maa laysa biamrin aw nahyin amran wanahyan inuu saxaabigu maleeyey waxaan amar ahayn amar u maleeyey ama waxaan nahyi ahayn inuu nahyi u maleeyey wasaxiixu annahu ka saabiqihi sida laakiin saxiixa ahi ahlucilmiga badankooda agtooda saxiixa ahi waa inay nooca markaa ka horeeya ay la mid tahay wa ana asaxaabiya laa yaquulu amara aw naha ila bacda samaacihi maa huwa amrun aw nahyun xaqiiqatan saxaabiguna inaan u odhanayn amara nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam aw naha ama nebigu wuxuu reebay sala allahu aleyh wasalam iska khata maطbaci ah in markaa laba dhibcood yani markaa lagu dhigo ee waa alif marka isagaa naha ee nuhiya maaha martabada markaa ka dambaysa ayaa nuhiye ah iyo umira laakiin noocan faacilka aamirkaiyo naahiga la tasriixinayo ayaa nooca saddexaad ah nooca afraadna waa nooca muhayaru siiqada ah wa ana asaxaabiya laa yaquulu amara aw naha yo inaan saxaabigu odhanayn amara iyo naha aanu isticmaalayn ilaa bacda samaacihi markuu maqlay dabadeed mooyaane ka hor inaanu isticmaalayn maa huwa amrun aw nahyun xaqiiqatan wax markaa amar ahaaday ama nahyi ahaaday xaqiiq ahaan u ahaaday mooyaane markuu maqlay taa mooyaane ka hor inaanu isticmaalaynin ee markuu maqlay wax amara ama nahyi xaqiiqatan u ah markuu taa maqlay dabadeed unbuu tacbiirkaa isticmaali karaa oo la iman karaa raabican an yaquula umirnaa bikada aw nuhina can kada martabada afraad waxa weeye ee tacbiirka saxaabigu ka cabiraayo markuu xadiidka soo warinayo ku cabbiri karo waa inuu yidhaahdo umirna bikada waxaa nala amray sidaas waaanuu sheegin cidda amartay aw nuhiina can kada ama waxa nalaga reebay sidaasaa nalaga reebay waxay kaga duwantahay martabadii ka horeysay martabada ka horeysay saxaabigii wuxuu sheegayaa aamirku kuu yahay inuu rasuulka yahay sala allahu aleyh wasalam ayuu tasriixinaya naahiga wax reebayaana inuu rasuulka yahay sala allahu aleyh wasalam ayuu caddaynaya laakiin martabadan iyada afraad wuxuu qariyey aamirka ama naahigu kuu yahay keebaa wax amray keebaase wax nahiyey wa haadaa fiihi maca alixtimaalayni asaabiqayni kan waxa ku sugan labada ixtimaal ee hormaray la jirkooda cadamu tacyiini alaamiri ka wax amray inaan la cayimin oo aan la bacdhabin oo la sheegin aamirku waa kee aw innaahi ama ka wax nahiyey inaan la bacdhabin oo la sheegin ahuwa anabiyu sala allahu aleyh wasalam am hayruhu ma nebiga sala allahu calayhi wasalam baa aamirku mise waa cidaan nebiga sala allahu aleyh wasalam ahayd ixtimaalkaa kalena waa ku soo kordhay labadii ixtimaal ee labada ka horreeyey soo galay labadiiba waa geli karaan mid kale oo saddexaadna waa ku soo biiray marka ixtimaal kasta oo soo kordhaa yacni cududii buu yani wax u dhimaya xooggii uu lahaa ayuu wax u dhimaya oo ka markaa ixtimaallada badani ay geli karaan oo wejiyo badan oo kala duwan aqbali kara iyo ka hal weji aqbali kara ama laba weji aqbali kara kala xoog badan mar kastoo ixtimaalladu bataan yani nooc baa quwadii wax u dhinmayaan oo uu noqonaya adcaf yani marka min alaakhar ka kale ka ixtimaalaadka yar inuu ka daciifsan yahay wاصaxiixu anahu laa yuxmalu ila calى amri rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam aw nahyi sida saxiixa ahi waxay tahay waa inaan lagu xambaarayn mooyaane amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo nahyigii rasuulka sala allahu alayh wasalam mooye wax kale inaan lagu xambaarayn oo aamirka ama naahigu inuu rasuulka yahay unbaa lagu xambaarayaa si kale laguma xambaarayo wa fii macnaahu taa waxaa la macnaa min asunnati kada sunnaha waxaa ka mid ahaaday sidaa iyo sidaas iyaduna waxay tahay yani markaa noocaasay la mid tahay oo waxay iyaduna yeelanaysaa xukmu rafci ayay markaa yeelanaysaa khamisan martabada shanaad an yaquula kunna nafcalu kada waa inuu yidhaahdo waxaanu ahaan jiray qaar sameeyo sidaa iyo sidaas wa kaanuu yafcaluuna kada waxay ahaayeen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam qaar sameeya yani sidaa iyo sidaa fahada cinda idaafatihi ilaa zamani nubuwati xujatu liduhuuri iqraarihim calayhi fahada cinda idaafatihi yani kaas marka loo tiiriyo oo loo idaafeeyo bimacnaa loo nisbeeyo ama loo tiiriyo ilaa zamani nubuwati wakhtigii nebinimada loo idaafeeyo loo tiiriyo xujatun xujo weeye liduhuuri iqraarihim calayhi nooc qalbiyaad muddaa inuu ku jiro sida mutabaadirkii waxaa weeye waa in la yidhaahdo liduhuuri iqraarihi calayhim inuu nebigu u sugay sala allahu alayh wasalam inay muuqato daraaddeed iyaga u sugay oo u taqriiriyey oo aanu ku inkirin oo wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam maadaama saxaabadu ay saa samaynayeen in markaa nebigu u iqraariyo u sugay laakiin hadda waxaad mooddaa cibaaradu inay u dhigan tahay cagsiga inay iyagu uu markaa iqraariyeen allahuma ilaa in la yidhaahdo mooyaane yani saxaabada u iqraarinaya calayhi ay cala alficli iyaduna waa baciid waayo zamanka nubuwadu muxuu faa'iideynayaa n haddii waxa weeye ay tahay iqraarkoodu dee cibro ma yeelanayo oo ijmaac sukuutiya wax la midana noqon maayo maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam uu joogo waayo wakhtiga nebiga sala allahu aleyh wasalam dee ijmaac xujo ma ahayne wuxuu xujo ahaa yani bacda wafaati nebiy sala allahu aleyh wasalam oo nebigu hadduu ku jirana dee hadalkiisa keliya ama iqraarkiisa keliya xujaa cid kale inaan raacdo uma baahna haddaanu ku jirin hadda cibro male marka waxaan filayaa cibaaradu in ay mutabaadir tahay liduhuuri iqraarihi calayhim wa qaala abulkhaaabi sheekha abulkhaaab la yidhaahdo ee xambaliga ahi waxau yidhi ina qowla asaxaabiyi kaanuu yafcaluuna kada hadalka saxaabigu uu yidhaahdo waxay ahaan jireen qaar sidaa sameeya naqlun lilijmaac waa rariis markaa ijmaac la raraa waxaan filayaa hadalka abulkhataab inuu ku saabsan yahay wakhtiga aan lagu qaydin zamanka rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo masaladii waxay yeelan kartaa saddex suuro inuu saxaabigu ku qaydo wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo uu yidhahdo kunna nafcalu kada fii cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam oo zamankii rasuulka sala allahu aleyh wasalam buu ku qayday waxaanu ahaan jirnay qaar sameeyo wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam saayasaas marna wuxuu leeyahay kunnaa nafcalu kada wa kada saaya saasaanu samayn jiray oo ma caddaynin ma wakhtigii nebiga mise waa bacda wafaati nebiy sala allahu aleyh wasalam ma tasriixin marna waxa weeye wuxuu ku qaydayaa bacda wafaati nebiy sala allahu aleyh wasalam oo uu leeyahay kunnaa nafcalu kada fii cahdi abi bakrin wa cumara yani marka cahdigii abubakar ama cumar ayaanu saa iyo sidaa samayn jiray ama bacda wafaati nabiy sala allahu aley wasalam waa saddex suuro suurada koowaad oo ah in zamankii nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu qaydo yani naqlulijmac in lagu fasiraa waarid ma aha waayo yani ijmaac wuxuu yani ku saabsan yahay itifaaqu mujtahidi اlummati bacda wafaati rasuuli lahi salى اllahu aleyh wasalam calaa xukmin min alaxkaam asharciya yani markaa saasaa tacriifkiisu ahaa yani xukum axkaamta sharciga ka mida ama calaa amrin diiniyin yani markaa inay ku ijmaacaan marka dee haddii zamankii nebiga lagu qaydo ijmaac ma noqonayso haddiiba ay culammada qaarkood cabiraanna wuxuu noqonayaa mid waxa weeye aan markaa waarid ahayn marka almuhim yani suurada labaad waa marka la iطlaaqo oo layaa kunaa nafcalu kada wa kada waxay aqbali kartaa wakhtiga nebiga inay tahay iyo inay ka dambaysa mid walba marka suurada noocaas oo kale ah ayaa culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa naqlu lilijmac mar haddaan la tasriixinin in wakhtigii nebiga ay ahayd saxaabina uu yidhaahdo saxaabada isagoo ka warramaayo saasaanu samayn jiray inkaarna aan la soo rarin ay isku inkireen waxay noqonaysaa ijmaac inuu saxaabigu soo naqlinaayo soo raray yani saasay noqonaysa laakiin calaa kulli xaal wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam in la yidhaahdo ijmaac baa la soo rarayey wuxuu noqonayaa yani mid aan sax ahayn almuhim baabkani wuxuu ku saabsan yahay siyaq ladaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam siiqooyinka iyo oraahyada lagu wariyo ee lagu sheego ee lagu guto marka la warinayo marka waxaa loo kala qaadayaa siiqada lagu warinaayo xadiidka saxaabigu inuu ku warinayo iyo cid aan saxaabiga ahayn inay ku warinayso wuxuu ku horeeyeen mashaayikhdu raximahum allah saxaabigu markuu ku warinayo dabeed waxay sheegeen shan suuro oo kala duwan oo kala xoog badan inay saxaabadu ku wariyaan oo ku cabiraan markay xadiiska warinayaan waxay u kala hore waxay u kala xoog badan yihiin siday u kala horeeyaan siiqada ugu xoogga badani ee ugu qawisani waa inuu saxaabigu yidhaahdo samictu rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam yaquulu kada ama xadaanii rasul lahi salى اllahu aleyh wasalam kada yani rasuulkaa waxaay waxaa iga warramay ama waxaasaan ka maqlay ama ra'aytuhu yafcalu kada ama waxaan markaa arkay isagoo sidaas samaynaya yani ayaan arkay tacaabirta noocaasa markuu saxaabigu isticmaalo waa siiqada uu siiqo uu xadiis ku wariyo ugu xooga badan sababtay ugu xooga badan tahay waxay tahay waa sida meesha inay ku jirto cidi u dhaxayso aanu toos uga qaadan ma aqbali karayso ma aqbali karayso waa sida inay jirto ee toos inuu uga qaatay bay sariix ku tahay marka iyadaana asal riwaayada u ah waa siday badiba saxaabadu isticmaalaan khilaaf la'aan baynay xujo ku tahay wax khilaafi kuma sugnaan waa ijmaac suurada labaad oo taa ka yaro hoosaysa waa inuu saxaabigu yidhaahdo qaala rasuul lahi salى allahu aleyh wasalama kada wa kada rasuulki ilaahay wuxuu yidhi saa iyo saa marka lafdiga qaalo markuu saxaabigu isticmaalo ama uu yidhaahdo ina rasuul lahi salى اllahu aleyh wasalam qaal kada wa kada oo sidaa yidhahdo waa la mide ama can rasuuli lahi salى اllahu aleyh wasalam anahu qaal tacaabirta noocaasa markuu saxaabigu isticmaalo waxay aqbali kartaa inuu toos uga maqlay waana ixtimaalka daahirka ah ee haalibka ah waxay kaloo aqbali kartaa in waasita jirto waasida inay jirto aqbalaadday aqbali kartaana waa ixtimaal daciif ah waa ixtimaal daciif ah marka sida daahirkii laakiin waa itisaal waa inuu xidhiidhsan yahay xadiidku oo saxaabigu toos nebiga sala allahu alayh wasalam uga qaatay marka noocaasina waa xujo oo wuxuu noqonayaa mid la xujaysanayo ayuu noqonaya wax khilaafay soo naqliyeen culammaduna markaa waxba ma arag martabada saddexaad waa inuu saxaabigu yidhaahdo amara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama bikada ama naha can kada inuu yidhaahdo saxaabigu rasuulku sala allahu aleyh wasalam saasuu amray ama saasuu reebay oo aamirka ama naahigii tasriixiyo inuu rasuulka yahay sala allahu aley wasalam ixtimaalkii hore la soo sheegay in nooca labaad ku sugnaa kanna waa gelayaa ixtimaal kaloo labaadna waa u raacaa ixtimaalka labaadee u raacayaa waxay tahay waxaa dhici karta saxaabigu inuu waxaan amar ahayn amar moodo ama waxaan nahyi ahaynuu nahyi moodo waayo tacbiirkii iyo lafdigii nebigu sala allahu alayh wasalam uu isticmaalay ma soo naqlin ee isagii baa ku xikaayooday lafdi amara ama lafdi nahyi ah wuxuu ka xikaayoonayaa tuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam nebigii markuu yidhi ifcal kada ama ifcalu kada baa saxaabigii lafdigii nebiga ma sheegin oo ma odhan saasuu yidhi ee wuxuu yidhi wuu amray markuu sidaas yadaa yidhi ixtimaal daciifa waxaa geli kara inuu maleeyey waxaan amar ahayn amar mooday ama waxaan nahyi ahayn inuu nahyi mooday ixtimaalku daciif ahaado laakiin nawcan ma yani quwadii buu wax yeelayaa oo wax u yaro dhimaya wax weyniyoynay u dhinnaan laakiin nawcan maa qadar baa uu kii hore kaga yani markaa hooseeya marka laakiin eh, siday jamaahiirta ahlucilmigu ay qabaan noocan saddexaadna waa xujo waayo eh, saxaabigu waxaan amar ahayn dee amar kuma sheegeen waxaan nahyi ahayna nahyi kuma sheegeen waa garanayaa waxa amar iyo waxa nahyiyo luqada waa yaqaanaa waana cadli oo yani waa mid lagu kalsoon yahay marka xaggii cadaaladda iyo xaggii garashada mid walba waa jirtaa marka in la yidhaahdo waa dhici karta ixtimaal daciifa inuu waxaan amar ahayn amar ka cabiro khaa'an dee waxaa la odhanayaa khaa'an noocaasi waa khilaaf alasli asalkii bay khilaafsan tahay sida daahirkee asalkaa ah in lagu xambaaro ayaa markaysaga ay tahay yani saxdu haddii marka waxa weeye uu ku khata'i lahaana dee qariino waa in loo hayaa caddaynaysa inuu ku khataay haddii leeyahay dee waa suuragal inuu ku khatoo dee waxa weeye waa in bayine iyo qariino loo helaa laakiin haddii qariino aan loo haynin mujarad waa ku khati'i karaa keliya laguma radin karo marka sida saxiixa ah ee jamaahiirta culammaduna qabaan waa in markaa la cuskanayo la qaadanayo ee saxaabigu wuxuu ka cabiro naha can kada amara rasuul lah sal allahu alay wasalam bikada nahaa rasuul lah sal allahu alay waslam can kada culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen cumuum looma deliishan karo oo garannay in markaa la qaadanayo laakiin lafdiga nahaa can kada cumuum baa ka muuqata xujaduna waxay ku sugnayd alxujau fi lmaxkiyi la fi lxikaaya waxaa laga xikaayoonayo ee saxaabigu ka qisoonaya xujadu ku sugan tahaye lafdiga uu ku xikaayooday xujadu kuma sugnaan nahaana waa lafdigii saxaabiga iyo amara tacbiirkii uu nebigu isticmaalay lama sheegin marka maadaamay sidaas tahay cumuum daliishadka loo deliishanayo baa nadar ku jiraa bay culammada qaarkood yidhaahdeen laakiin sida saxiixa ah waa in cumuumnimona loo deliishanayo sida saxdii waa saas yadaa weeye waayo saxaabigu waa cadli oo waa hiqo waxa caamka iyo waxaan caamka ahayn waa kala garanaya waxa aan caam ahaynee khaas ahaa inuu lafdi caama ku xikaayoodo dee ma suuragal aha oo uu naha can kada ka cabiro iyadoo lafdiga aanu caam ahayn ee uu khaas yahay martabada afraad waa inuu saxaabigu yidhaahdo umirna bikada aw nuhina can kada waxay kaga duwan tahay martabada ka horaysay martabada ka horaysay aamirkiiyo naahiga la tasriixiyo la caddeeyey inuu rasuulka yahay sala allahu aleyh wasalam laakiin martabadan ka wax amraaya ama ka wax nahayaya lama tasriixin oo lama caddayn ee ixtimaal wuxuu geli karaa inuu nebiga yahay sala allahu aleyh wasalam ka wax amraayey ama wax reebaayey wuxuu kaloo aqbali karaa ka wax amraayey ama wax nahayaayey inuu ahaa yacni khulafadii inuu ahaa oo ama abubakar uu ahaa ama cumar uu ahaa yani ama cuhmaan uu ahaa ama cali uu ahaa wahaakada ixtimaal daciifa geli kara markaa sidaas aawadeed ixtimaalkaa daciifkee geli kara ayuu nooca ka horeeya u noqday mid ka daciifsan oo labadii ixtimaal ee labada ka horreeye gelaayey iyo ixtimaal kale oo saddexaad oo ku sii biiray saddexdaa ixtimaal baa saddexduba geli karaan mid weliba awooddu wax u dhimaya waxaa la mida tacbiirkan umirna bikada ama nuhiina can kada haddii saxaabigu yidhaahdo yani uxila lana kada waxaasaa naloo xalaaleeyey ama waxaasaa nalaga xaaraantinimay iyaduna waa la mid inkastoo gees ay kaga yani horayso oo xagga taxliilka iyo taxriimka ayuunbaa dee sharcigunbuu isagu aqbali karaa yani bayaan inay khulafadu ku sheegaan inay arrinkaasi xalaal yahay ama xaaraam yahay mooyaane cindigooda kama xalaalayn karaan ama kama xaaraantinimayn karaan laakiin marka laga hadlaayo waxyaalaha xukmu rafciga leh yani waa markaa isku baab baa laga dhiga laakiin xaggan quwada yani nowcan maa waa ka duwanaan kartaa waxaa la mida saxaabigu inuu yidhahdo min asunnati kada sunnaha waxaa ka mida saa iyo saas oo aanuu sheegin cidda markaa cabirtay ee isaga ayaa wuxuu odhanayaa min asunnati kada lafteedu waxay leedahay xukmu rafci bay leedahay ixtimaalna waa geli karaayo wuxuu geli karaa in sunnadu sunnadii nebiga inay tahay iyo iyo inay sunnadii khulafada khulafaa uraashidiinka inay tahay bay labada mid walba aqbali karta facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi marka sunnatu alkhulafaa inay tahay bay ixtimaal ahaan geli karta marka noocaasna wuxuu soo gelayaa eh, noocan buu soo gelaya xukmu rafci buu leeyahy mirna bikada iyo nuhina can kada iyo min asunati kada waxaa la siinaya xukmu rafci waxay la mid tahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa sidaa yidhi ayay la mid tahay martabada shanaad waa inay saxaabadu yidhaahdaan kunna nafcalu kada waliba culammada qaarkood way sii kala qaadaan oo wakhtigii nebiga in lagu qaydo iyo inaan lagu qaydin waxaa si xoog badan marka zamanka nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu qaydo sida naxarnaa farasan fii cahdi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam bilmadiina xadiiska asmaa sida ku soo arooray ay tidhi faras baanu qalannay wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam aanu madiine ku qalannay taasoo kale waa iqraar nebigu inuu taqriiriyaa lagu xambaaraya mar haddii wakhtigii nebiga ay ku qayday wuxuu noqonayaa markaa xujo ayuu noqonaya kunaa naczilu waalqur'aanu yanzilu waxaa la mid ah jaabir ibnu cabdillaahi abu saciidin alkhudri hadalkay yidhaahdeen casli ayaanu samayn jirnay iyadoo waxyigu soo degaayo oo qur'aanku soo degaayo wuxuu noqonayaa noocaasi xukmu rafci inuu leeyahay waxaanu noqonayaa xujo waayo iqraarkii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu iqraariyey baa daahir ah bacd alculamaa waxay kala saaraan inay tahay wax la ogaaday in nebigu salى اllahu aleyh wasalam uu ogaa iyo in yani nebiga salى اllahu aleyh wasalam inuu ogaaday wax caddaynaya aan lahayn markaasaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii nebigu salى اllahu aleyh wasalam uu ogaaday ama hortiisa laga sameeyey ama khabarku inuu gaadhay yani xadiiska xadiis loo hayo ama qariino xaalka noocaasa xukmu rafciga ah la siiyo waa taqriir laakiin xadarada nebiga iyo meesha nebigu joogo haddaanu waxaasi ka dhicin ee meel kale ka dhacay inuu nebiga soo gaadhayna aan daliil loo haynin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen taqriir yaan lagu xambaarin walow wakhtigii nebigaba sala allahu aleyh wasalam ha ahaadee saas yada ah ba bacdu ahli cilmi ay yidhaahdeen waayo nebigu inuu ogaa dee kuma sugna markaa xadiiska bay yidhahdeen laakiin saxiixu waxay tahay in markaa wakhtigii nebiga mar haddii lagu qayday inuu noqonaayo marka isagaa taqriir nebigu yaanu ogaanbe ogaalka uu ilaahay ogaa oo aan qur'aan ama waxyi lagu soo dejin caddaynta arrinkaa la caddaynaayo laftiisaa laga qaadanayaa inuu yahay yacni markaa taqriir inuu yahay xujo yahay waana sida saxaabadu u daliishanayaan yani markaa siday saxaabadu u daliishanayaan wey waa kuwa yani abu saciidin alkhudri iyo jaabir ibnu cabdillah ay yidhaahdeen kunna naczilu waalqur'aanu yanzilu casli ayaanu samayn jiray casligina waa shay khafi ah oo siran loo sameeyo waayo gurigiisa gudihiisa ruuxu wuxuu ku samaynaya maca ahlihi ehelkiisa ama xaaskiisa la jirkeeda uu samaynayo ayuu ku saabsan yahay haddana maca daalik maqaamulixtijaaj bay sheegeen iyagoo xujaysanaya ayay markaa sheegeen marka haddii arrinku markaa uu noqon lahaa mid waxa weeye munkara yani waxyi ku soo degi lahaa oo waa cadayn caddayn lahaa mar haddaan waxyi ku soo degin oo arrinkaa la inkirin waxay noqonaysaa inay tahay mid saa'iqoo bannaan ayay markaa noqonaysa kaanuu yafcaluuna kada abulkhaaab wuxuu yidhi waa naqlun lilijmac saas yadaa buu yidhi laakiin tacbiirka noocaasi naqli lijmaac inuu yahay musalla ma aha oo mid musallama ma aha waayo ijmaacii muxaqaq ahaa noqon maayo gaayatu ma fi lamri waa in la leeyahay wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadeed baa saxaabadu sidaas samayn jireen wax inkaarana lama soo naqlin marka sukuuti inay taho kale ayaa noocan maa yani markaa la cuskanaya laakiin waxa weeye xoog badnaanta ay u xoog badan tahay sida ijmaacii muxaqaq ahaa lama mid aha walialfaadi ariwaayati min hayri asaxaabiyi maraatibu bacduha aqwa min bacdin werinta erayadeeda waxa u sugnaaday min hayri saxaabiyi xaalay ka xasilayso saxaabiga cidaan ahayn maraatibu martabooyin bacduhaa aqwa min bacdin ba ay ka xoog badan yihiin barhka kale wa hiya almartabaة اluulaa waa martabada koowaad qiraa'aة الshaykhi calى الtilmiidi fii macrad اlإkhbaari martabada koowaad ee ugu xooga badani waa sheikhu akhrinta uu akhriyo calى tilmiidi ardayga uu ku akhriyo fii macrad اlإkhbaari ee waranka u waramayo bandhigiisa uu markaa ugu akriyo uu ku akhriyo liyurwaa canhu ama liyarwiya canhu si uu tilmiidku uga wariyo ardaygu uga wariyona ugu akhrinaayo ama liyurwaa canhu si looga wariyo uu u akhrinayo u sheegaayo wa hadihi hiya alghaayatu fi اtaxamuli martabadani waa taa ugu markaa xoogga badan ee bimacnaa kama dambaysta xagga xoogga ahaatay taxamulka xadiiska la xambaarayo iyo cilmiga wa hiya طariiqaة الrasuuli salى اllahu عaleyh wasalam waa ariiqadii rasuulka salى اllahu عaleyh wasalam jibriilna waa siduu markaa yani ugu gaadhsiin ugu gaadhsiin jiray waxyiga nebiga salى اllahu aleyh wasalam oo ugu waxyoon jiray waana dariiqada nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabadiisa uu cilmiga iyo waxyiga ugu gudbin jiray yani cilmiga loo waxyooday siduu ugu gudbin jiray weeyaan saxaabada walitilmiidi fii hadihi اlmartabati an yaquula xadaanii aw ahbaranii waqaala fulanu wasamictuhu yaquulu wanaxwa dalik ardayga waxaa u sugnaatay fii hadihi اlmartabati martabadan gudaheeda an yaquula inuu yidhaahdo xadaanii waa i waramay yani sheikh hebel baa ii warramay ama saxaabiga ii warramay aw akhbaranii ama waa ii warramay wa qaala fulaanu hebel baa wuxuu yidhi wa samictuhu yaquulu waan maqlay xaaluu odhanaayo wa naxwa daalika iyo erayada erayo la mida inuu yidhaahdo oo uu ka cabiro almartabatu athaaniyatu martabada labaad qiraa'atu اtilmiidi cala shaykhi waa ardaygu akhrintuu ku akhrinaayo shiikha wa huwa yasmacu wuxuu ku akhrinayaa shiikha walxaal huwa sheikhu yasmacu uu maqlayo fayaquulu wuxuu odhanayaa sheikhu nacam markuu xadiidkii u sheegaayo oo ku akhrinaayo wuu ka gurayaa oo wuxuu odhanayaa nacam yacni sidaa waa maqlo waa soo wariyey aw yaskutu ama waa aamusayaa fatajuuzu alriwaayatu bidalika waa bannaan tahay werinta taa wax lagu wariyaa khilaafan libacdi aldaahiriya waxaanu bannaynaynaa ama ay bannaan tahay xaalaynu khilaafayno daahiriyada qaarkood kuwa daahirka u abtirsaday oo yidhi daahirkaanu raacaynaa bacdi ka mida aynu khilaafayno wayaquulu اtilmiidu fii hadihi اlmartabati wuxuu odhanayaa ardaygu martabadan gudaheeda akhbaranii aw xadaanii qiraa'atan calayhi waa ii warramay aw xadaanii qiraa'atan calayhi yacnii xaaluu igu akhrinaayo ayuu ii warramay hal yasuuqu lahu tarku qiraa'atan calayhi ama qiraa'atin calayhi yacnii ma bannaan tahay ma u bannaantay inuu ka tago lafdada ah ama erayga ah qiraa'atan calayhi inuu ku qaydo qiraa'atan markaad tidhahdo waa cala alxikaaya sidaa inuu ka tagaa oo xadaanii iyo akhbaranii iska iطlaaqaa ma u bannaan tahay waanu qiraa'atan ku qaydin qawlaani laba qowl baa ku sugan humaa labadaa qowl riwaayataani can axmeda raximahu اllah waa laba riwaayo oo kala duwan oo imaam axmed laga soo wariyey almartabaة الثaaliثaةu martabada saddexaad almunaawala waa munaawalada waa dhiibis yacni sheikhu asalkiisii uu u dhiibo marwiyaadkiisu ku sugnaayeen buu ardayga u dhiibayaa oo raawiga u dhiibayaa waana u idmayaa inuu ka wariyo wa hiya an yunaawila shaykhu waa inuu sheikhu u dhiibo tilmiidahu ardaygiisa u dhiibo aslahu asalkiisii bimacnaa kitaabku ku qortay marwiyaadkiisa inuu u dhiibaa waa u markaa yani noocaas wey asalkiisa waxaa loo jeedaa waxyaaluhuu soo wariyey meesha uu ku qortay ee uu ku dawintay taasaa laga tilmaamaya asalkiis aw farcan muqaabalan calayhi ama wuxuu u dhiibayaa asalkiisii isagu uu ku qortay u dhiibi maaye farac asalkiisa loo muqaabaleeyey oo bimacnaa cid kale wax kaga warinaysay oo ka qoratay laakiin loo raajacay oo loo eegay asalka miyay waafaqsan tahay mise ma waafaqsana muqaabalan calayhi bimacnaa loo raajacay oo laysu eegay inay iswaafaqsan tahay muqaabaladu waa saas ayuu u dhiibaya aw yaxduru tilmiidu daalika alasla ama wuxuu soo xaadirayaa ardaygu asalkaasuu soo xaadirayaa oo la dhiibaayo aw farcahu lmuqaabala calayhi ama faracii markaa la qaabilsiiyey oo loo eegay ayuu markaa soo xaadirayaa bimacnaa joogay oo eegay wa yaquulu shaykhu wuxuuna odhanayaa sheikhu haadaa riwaayatii can fulaanin farwihi cannii tani waa riwaayadaydii hebel aan ka wariyeye ee iga weri ayuu yidhi hadday jamac yihiinna oo sida cid kaleoo soo xaadirtay ay joogto oo mid mucayana loo dhiibay laakiin cid kalaa la eeganaysa markaasuu dabeedna uu yidhi waa riwaayadaydii hebel aan ka wariyeye farwuuhu canni iga wariya kii soo xaadiray iyo kii loo dhiibayba waa wada joogaan noocaana munaawala la yidhaahdaa wa madhabu ljumhuuri culammada badankooda madhabtoodu jawaazu riwaayati biha in munaawalada wax lagu wariyaa inay bannaan tahay weey wayaquulu اtilmiidu fii haadihi اlmartabati haadihi in la yidhaahdo ayaa markaa de fiican nusakha ma saas idin qoraya haada isku nuskhad baa siyataan haadihi buu qoraya haa kaasaa saxan wayaquulu tilmiidu wuxuu odhanayaa ardaygu fii haadihi almartabati martabadan gudaheeda wuxuu odhanayaa naawalanii waa ii dhiibey aw akhbaranii ama waa ii warramay aw xadaanii munaawalatan ama wuxuu igu warramay munaawalo xaaluu ii dhiibaayuu iigu warramay marka munaawalatan waxa weeye waa masder weey lifaa alficaal walmufaacala oo naawala yani munaawalatan waa masder wey waa masderkii naawala waxaanay noqonaysaa labada masdere qiyaasiga a ah mid ka mida weyi bale culammada nuxaada qaarkood waxay qabaan mufaacalo iyo ficaal waxa qiyaasa labada masder munaawalo bimacnaa mufaacala qiyaasa waana sida siibawehi laga sheegay oo wuxuu yidhi ashyaada ya-da ugu horayso dee ma gasho ficaal lagama keeno haaliban laakiin mufaacalo waa laga keenaa yaasara yisaaran lama yidhaahdo haaliban ashyaada qaarkood ay kollay ficaal ay diidayaan waa soo aroortay wax ka midi calaa kulli xaal wuxuu u jeedaa mawaadicda qaarkood oo aan ficaal ka iman karin oo mufaacalo laga keenaa jirta taasi waxay ku tusinaysaa wasniga qiyaasiga ahee masderka ahi ee faacala ay leedahay inay mufaacalo tahay inay ficaal ahayn bacdu ahlicilmina waxay qabaan labaduba inay qiyaas yihiin marka wuxuu ii waramay munaawalatan naawilan lii xaaluu ii dhiibaayo yani marka ayuu munaawilan lii munaawilan lii xaaluu ii dhiibaayuu ii warrama wa ajaaza bacduhum tarka kalimati munaawala lafdiga munaawalo in laga tagay bacdina banneeyeen almartabaة الraabica alijaaza mashaayikhdu waxay tilmaameen raximana allah wa iyaahum cidaan saxaabi ahayn hadday riwaayo soo warinayso alfaadday ka cabiraan way kala xoog badan tahay waxa ugu xoog badan martabada markaa la yidhaahdo samaaca martabadaa samaacuna waxay tahay waa inuu sheikhu akhrinaayo wuxuu warinaayo ciddii ka warinaysayna ku akhrinaayo ruwaadduna ay dhegaysanayaan iyo talaamiiddu waana martabada asalka ah alaslu fi riwaaya waa taas waana ta ugu xooga badan yadaana asalka ahayd waana sidii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabadu ay cilmiga uga qaadan jireen waa siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam jibriil uga qaadan jiray marka waa qiraa'atu shaykhi cala tilmiidi fii macrad alikhbaari liyurwa canhu ama liyarwiya canhu yani saas wey waxaa kala duwan bay yidhaahdeenoo bacdi halkaa ka yaro saareen markaanu maqaamu riwaayo u fadhiyin ee mudaakaro oo kale ay iska tahay tadqiiq badan inaanu samayn baa dhici karta laakiin markuu riwaayo u fadhiisto in wax laga warinayo ku tala galo werinta laga warinayo waa ka duwanta waa ka xoog badanta ya saas aawadeed markay mudaakaro oo kale tahay culamada qaarkood waatay yidhahdeen ilaaba ilaa waa in la qaydaa waayo rubama inaanu taxafud badan iyo is-ilaalin badan aanu samayn baa dhici karta ya oo mudaakeradii marka ay tahay mid nowcan maa yani ka hoosaysa tan waxa weeye macradulihbaarka ay ka hoosayso saas aawadeed bay ruwaadda qaarkood ay qaydi jireen oo odhan jireen yani sheikhu mudaakaru noogu warrama yani saas kale calaa kulli xaal taasi waa martabada koowaad waa qira'atu sheekh cala tilmiid waa martabatu samaac waana aqwa almaraatib wuxuu ka cabirayaa markaa xadaanii aw ahbaranii iyo qaala fulaanu iyo samictuhu yaquulu kada iyo tacaabirta la mida ama qaala lii fulaanu tacaabirta noocaasu isticmaalay waxaa la mida inuu yidhahdo xadaanaa hadday badan yihiin iyo ahbarana iyo qaala lana kada iyo samicnaa fulan yaquulu kada martabada labaad waxaa la yidhaahdaa qiraa'atu calayhi baa la yidhahda ama qira'atu cala ashaykh waa martabat alcardi sheikha ayaa markaa marwiyaadkii loo bandhigayaa uu soo wariyey markaasaa la odhanaya xadaaka fulaanu raximaka allah hebel baa kuu warramay axaadiista lagu akhrinaya waa axaadiis sheikhani soo wariyey waa laga istisbaataya laga hubinaya markaasaa la odhanayaa ilaahay ha ku naxariistee hebel baa kuu warramay hebel buu kaaga warramay sanadkiibaa saa loo taxaya xadiidkii baa la sheegaya isna waa maqlaya wuxuu odhanayaa nacam ama waa aamusaya madaxu ruxaya ama waa dhegaysanya lakiin bisharti waa inuu mutanabih yahay oo ku baraarugsan yahay waxa lagu akrinaayo oo maqlaya oo u soo jeeda taas waxaa la yidhahdaa martabat lcardi baa la yidhahdaa qiraa'atun cala shaykhna waa la yidhahdaa taas markuu wax ku warinaayo wuxuu odhanayaa xadaanii fulaanu qiraa'atan calayhi hebel baa ii warramay xaalaan ku dul akhrinaayo ama akhbaranii fulaanu qiraa'atan calayhi ama qara'tu calaa fulaanin kada wa kada yani qara'tu calaa fulaanin yani kada wa tacabiirta noocaasuu isticmaalaya bacdu daahiriya waa diideen laakiin jamaahirta culammadu waxay leeyihiin waa saa'iqo waa bannaanta waxna waa lagu warin karaa bale bacdu culammada ka mida ku mubaalaqoodo waxay yidhaahdeen martabada samaaca waa ka xoog badantah laakiin taasi waa mubaalaqa waxaana keensaday raddu ficil markii la yidhi maba asaxayso inta wax lagu wariyo ayay culammada qaarkood ay yidhaahdeen musaawiyay la tahay ta hore oo waa la siman tahay qaarna ay yidhaahdeen waaba ka xoog badan tahay qaarna ay ka tawaqufeen labada ta xoogga badan laakiin sida saxiixa culammada badankoodu qabaan waxay tahay waa in martabada hore xoog badan tahay tanna inay saa'iqtoo bannaan tahay laakiin ta hore ay duunahaa tahay oo ka hoosayso marka qiraa'atan calayhi ma ka tegi karaa laba riwaaya ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya kama tegi karo maadaama xagga markaa adaaga iyo taxamulka ay ku kala duwan yihiin ta hore ay samaac ahayd tanna ay cardi tahay oo akhrina ay tahay labadiina xoogga ayna isku xoog ahayn siday u kala xoog badan yihiinna tarjiixaadka ay ku kala lagu kala hormarinayo baabutarjiixoo kale loogu baahanayo cinda tacaarud yani ilaaba ilaa waynaan laga tegin qira'atan calayh iihaan baa sidii kale ay moodsiin kartaa ee waa inaan laga tegin saasay fadilaan ama ay tilmaamaan yani marka culammada qaarkood marka waa inaan laga tegin bay yidhahdeen martabada saddexaad waa munaawalo munaawalo waa dhiibis asalkiisii ama kitaabkiisii uu marwiyaadkiisa ku qortay ama farac laga qortay oo isaga waxyaalihii laga warinayo laga qortay oo laakiin bisharti asalkiisa loo muqaabaleeyo loo eegay waa inuu cid u dhiibo weliba idan in laga wariyana raaciyo oo munaawaladii waxaa isla socdaa ijaaze iyo dhiibis marka ijaasada soo socota way ka sii xoog badanta ya taasna waxay jamaahiirta culammadu qabaan in wax lagu warin karo laakiin waa in lagu qaydaa munaawalatan akhbaranii fulaanu munaawalatan ama xadaanii munaawalatan culammada qaarkood oo lafdiga akhbaranii ijaazaadka iyo munaawalooyinka iyo ashyaadaasoo kale u isticmaalo taqyiid aan raacinin ee yidhi markaa akhbaranii la ilaaqo ama ijaazay ku dhici ama munaawalo yani saas yadaa yidhina waa jira almartabatu araabica alijaaza almartabatu araabicatu martabada afraad alijaaza waa ijaazada ijaazadu waxa wey waa bannayn wa hiya an yaquula shaykhu waa inuu sheikhu yidhaahdo litilmiidihi ardaygiisa uu ku yidhaahdo ajaztu laka riwaayat alkitaab alfulaaniyi waxaan kuu banneeyey kitaabka hebel inaad iga warisaan kuu banneey aw maa saxa cindaka min masmuucaati ama wixii agtaada asaxay oo bimacnaa sugnaaday inay masmuucaadkaygii ay ka mid tahay iyo axaadiistii aan maqlay ee soo wariyey sidaa inuu yidhahdo wy wa madhabu ljumhuuri culammada badankooda madhabtoodu jawaazu riwaayati biha in wax lagu wariyaa ijaazadii inay bannaan tahay wey wa nuqila can axmada annahu qaala low baطlat ladaaca alcilmu waxaa laga soo wariyey imaam axmed annahu qaala inuu yidhi low baطlat ladaaca alcilmu hadday ijaazadu buri lahayd cilmigu waa lumi lahaa qaala bacduhum culammada qaarkood waxay yidhahdeen wa min fawaa'idiha fawaa'idda ijaazaday ka mid ahaatay annahu laysa fii qudrati kulli طaalibin in arday kasta awooddiisa aynay ku jirin alrixlatu fii طalabi اlcilmi in loo rixlaysto oo loo safro ama loo socdaalo ama loo sadcaalo kolba sidaad u taqaan doonista cilmiga la doonaayo wa yaquulu tilmiidu wuxuu odhanayaa ardayguna fii haadihi almartabati martabadan gudaheeda ajaazanii waa ii ijaazeeyey sheikhu aw yaquulu ama wuxuu odhanaya ahbaranii waa ii waramay aw xadaanii ijaazatan oo lafdiga xadaanii buu ijaazatan ku qaydaya ahbaranii iyo xadaanii luqa ahaan waa isku mid laakiin culammada qaar baa waxay yidhaahdeen xagga isticmaalkay ku kala bateenoo akhbaranina ijaazaadka iyo munaawalada iyo ashyaada loo isticmaalay si haaliba yani samaaci loo isticmaalo marka culamada qaaroo isku si u isticmaalayna waa jiraan oo yidhi mid walba waa in la qaydaa markay ijaaze ama munaawalo tahay culammada qaaroo ku kala gaar yeelay oo ikhbaarka ku gaar yeelay yani ijaazada iyo munaawalada ku gaar yeelayna waa jiraan aw xadaanii ijaazatan waajaaza bacduhum tarka kalimati ijaaza bacdi culammada ka midii waxay banneeyeen lafdiga ijaazo ama kelmadda ijaazo in laga tago ijaazadu waa bannayn weeyi nugto yar oo la yidhina xoogaa dee waxaa ku yani lagu sameeyey yani iclaal baa marka isagaa lagu sameeyey waxaa la soo naqliyaa nugto in marka arday ku yidhi sheikhi i ijaazee markaasuu yihi sarif lafda ijaazatin yani ujiz laka yani aan ku ijaazeeye lafdiga ijaazo yani tasriifi ya haddaad tasriifiso lafdiga ijaazo waan ku ijaazaynaya laakiin tasriifka ijaazaba haddaanad garanaynin maxaan ku ijaazaya ya saasuu yidhi nuqto yaroo dee iska mulaxa ay sheegaan waqtiyada qaarkood calaa kulli xaal ijaazadu waa idan oo waa inuu ku yidhaahdo kitaab hebel inaad iga wariso ama marwiyaadkayga wixii sugnaada inay marwiyaadkayga ka mid yihiin inaad iga warisaan ku ijaazeeyey ama ku banneey marka ijaazaadkaas waa jirta yani tafaasiil badan baynay ka sheegaan oo inay ijaazadu markaysaga mucayano tahay oo yani markaysaga wax mucayana iyo cid mucayana iyo cid mawjuud ah iyo cid macduum ah tafaasiil badan bay geliyaan marka cid aan mawjuud ahayn ijaazada wax loo ijaazaynaya asixi mayso laakiin cid mawjuuda ah, in loo ijaazeeyo wax mucayana waxay tahay mid waxa weeye markaa bannaan sida jamaahiirta culammadu ay qabaan yani xataa ijaaza caama jirta culamada qaar baa waxay ka sheegaan inay yidhaahdeen ahlu zamaankaygaan u ijaaziyey marka ciddii qaydulxayaa ku sugan oo dhan markaas uu ijaazada markaa bixinayey ya yani wixii sugnaada in riwaayadii sheikha ay ka mid tahay waxbuu ijaazada ku werin karaa waxbuu ijaazada ku werin karaa marka ijaazadii looma shardiyo yani xataa kulan looma shardiyo waa ayadii dambe waxyaalaha cilmiga lagu qaato ijaazooyinkaa ka mida marka almuhim imaam axmed waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii ijaazadu ay buri lahayd yani cilmigu waa lumi lahaa marka waayadii dambe ijaazaadka aad baa loo isticmaalaa ijaazadana waxbaa lagu warin karaa jamaahiirta culammaduna waxay qabaan in ijaazo wax lagu wariyaa inay bannaan tahay ayay qabaan laakiin marka la warinaayo waa in ijaaza lagu qaydaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk